maqlay awalan kolka ugu horeysa istamic ila alcibaara hadal cajalada ku duuban baa lagu leeyahay dhegayso uma khtabir uma khtar aljawaab asaxiix dabeedna jawaabta saxda ah adugu xulo oo dooro kuwa halkan ku yaala kolka hore waxaad dhegaysanaysaa cibaara hadal cajaradda ku saabsan ku duuban dabeedna su-aalahaasaa lagaa weydiinayaa dabeedna waa inaad ka jawaabtaa markaad dhegaysato haada shaksu qofkani sayaxduru wuxuu imanayaa asaacata wuxuu imanayaa saacadda ah alif waa asaabica wanisf saacadda toddobada iyo barhka ba athaamina wanisf sideedda iyo barhka jiim athaamina sideedda saddexdaas saacadood tuu iimanayo ka jawaab oo sax oo sheeg markaad dhegaysato cajladda qaybta waxa way ashaksu aladi yatakalam qofka hadlayaa markaad cajaladda dhegaysato waxa weeye alif waa tabiibu sadrin waa dhakhtarka feeraha iyo laabta dabiibu qalbin ba weeye dabiibu qalbin waa dhakhtarka wadnaha jiim mariidun waa qofka buka kii bukay baa hadlaya saddexdaa ka saxda a qaada markaad cajilada dhegeysto talaata man yaakudu zakaata alfitr sakaatulfitriga ayaa qaata oo la siiyaa cibaaradaasay ku jirta oo sharxaysa alif alfuqaraa dadka fuqarada abaa la siiyaa ba alahlu dadka xigtadaada abaa la siiyaa jiim alastiqaa saaxiibadaa la siiyaa saddexda abalka saxda ah adugu markaa sheeg kam tastakriqu rixla imisay qaadanaysaa safarka imisaa lagu sii jirayaa waa marka inta meel laga tago meel kale lagu socdo ayaa la leeyahay imisa saacadood ayay qaadanaysaa rixladu waxa weeye alif saacatan waaxida ah hal saacad baa lagu sii jirayaa oo lagu gaarhayaa meeshii lagu socday ba saacateyn laba saacadood jim saacatan wa nisfu saaca saacad iyo saacad barkeed saacad iyo bar haddaba intaa ka saxda ah sheeg cibaaradaa sheegaysaa oo ay ku jirtaa oo markaad dhegaystaad ka qaadanaysaa waa arbacu darajaat haddaad afartaa eh, su-aalood ee lagu weydiiyey aad saxdo mid walba hal baad ku helaysa waa afar derajo ثaaniyan istamac ila su'aal uma اkhtar aljawaab الصaxiix su waxaa jirta cajaradda ku duuban oo lagu weydiinayo jawaabteeda halkan ay ku taallaa dabeedna su imika duuban oo degeysanaysaa jawaabtiina way qoran tahay taa horena jawaabtaa duubnayd oo su-aashiibaa muxuu ahaa waxaa duubnayd jawaabtii halkana waxaa duuban su jawaabtiina waa tan istamic ila su'aal su-aasha dhegayso uma اkhtar aljawaab saxiix jawaabta saxda a ah qaado acmalu fi sharika alif waxman acmalu fi sharika waxaan ka shaqeeyaa harka shirkad ba nacam ha ana mudiiru sharika anu waxaan ahay maamulaha shirkadda jim ana mudiiru sharika waxaan ahay mudiirka shirkadda oo taasi nacamtaasunbaysa dheeryihiin marka saddexdaa ka saxda a qaado waa qaybta koowaad saddexaasay u kala baxaysaa su-aasha koowaad saddexdaa ayaa ku jira oo ta saxdaa ka dhex qaadanaysa laba oo alif iyo ba iyo jim iyaduna ah waxa weeye asibaaxa waa dabaasha waa alifka asibaaxa waa dabaasha haadaa janaaxu طawaabic kana waa qaybtii farshaxanka jim ladaya maktabatun kabiira maktabad weyn baan leeyahay saddexdaa jawaabood ta saxda ah ku jawaab qaybta saddexaad weye waxaa weeye alif waxa wey tadkirati khadraa tigidhkaydu tigidhkaygu waxa weeye waa mid doogaa bad waxa ladaya xajzun fi اtadkira waxa igu qoran buukin ama yacnii waan sii qortay wakhtiga aan dhoofayo diyaaradda raacayo tigidhkay ku qoran tahay jim haadihiya tadkiratii waa kan tikidkayga aan qaadanayay aan ku dhoofaayey in kaa ta saxda a qaado qaybta afraad waxaa weeye ama su-aasha afraad alifkeedu waxa weeye nacam haa usibtu bialamin fi asnaani aayo waxaa igaga dhacay ilka xanuun ilkaha xanuun baa iga helay usibtu bialamin xanuun baa igaga dhacay fii asnaani ilkahayga baadul nacam haa ashcuru waxaan dareemayaa bialamin fii ra'si madaxaan xanuun ka dareemaya jiimku wuxuu nacam haa ashcuru bialamin shadiidin fii uduni dhegtaan xanuun adag ka dareemaya ta saxda a markaa qaado jawaabaha qaybta shanaad waxa weye alifkeedu yowma alkhamiis maalinta khamiista in shaa allah baadanoo nacam usaafiru ilaa beledi haa dalkaygii baan u safraya tajiimku waxa weye sa axduru yowma aljumcati in shaa allah waxaan iman doonaa maalinta jumcada saddexdaa su-aalood jawaabood ta saxda ah markaad cajaradda dhegeyso qaado taasina waa shan su-aalood baa lagu weydiiyey haddii shanta baad saxdo shantaa shan darajaad leedahay midiiba xabad baad ku leedahay darajada su-aashaad saxdaba ثaaliثan istamic ila alxiwaar wada sheekaysa cajaradda ku tuuban dhegayso ثuma ajib camaa yeliihi waxa ka dambeeya ka jawaab oo min alasilati su-aala ah waaxid waxaa u horaysa kayfa yusaafiru الshakصu alأwal qofka koowaad siduu ku safrayaa socdaalka muxuu ku safrayaa alif bidaa'ira wuxuu ku safrayaa diyaarad ba bilqidaar dareen buu ku safraya tareen buu ku safrayaa jiim bilbaxri bad buu ku safraya wuxuu raacayaa markab saddexdaata saxda a qaado itniin kayfa yusaafiru shaksu thaani qofka labaadna sidee buu ku safrayaa alif bidaa'ira diyaarad buu ku safrayaa ba bilqidaar wuxuu ku safrayaa mee tareen jiim bilbaxri laakiin waa qofka labaad kaasina qofkii hore u ahaa talaata mataa yadhabu الshakص اlأwal ilaa beladi goormuu gaarayaa qofka hore ee musaafarkii dalkiisii waa alif yowma sabti maalinta sabtiduu tegaya oo dalkiisii ka degaya ba yowma اljumuca maalinta jumcaduu tegaya jiim yowma alaxad maalinta axaduu tegaya saddexdaa jawaabood ta saxda a qaado ta afraad waxa weeye su-aasha afraad mataa yusaafiru ashaksu haani ilaa beledi goormuu u safrayaa oo ambabaxaya qofka labaad waddankiisa goormuu u ambabaxaya ee meeshan uu ka dhoofayo uu ka tegayaa weye uu safarka ambabixiisu waa hadmu ku beegay maalinta uu baxaya waa maalinma talaata yowma athulahaa maalinta salaasaduu baxayaa alif yowma athulahaa maalinta salaasaduu baxaya ba yowma alithnain maalinta isniintuu baxaya jim yowma alarbaca maalinta arbacaduu baxaya saddexdaa markaad casharada ka dhegeysto su'aalaha aalaha tasaxdaa qaado tashanaad waxaa weeye su-aashana maada yafcalu اlmutaxadiثu awala wa haaniya muxuu samaynayaa qofka sheekaynaya ee casharada ku jira kolka koobaad iyo marka labaad alif waxa u yadhabu ila suuq suuquu tegayaa marka hore wayabqaa fi lbeyti guriguu joogayaa intuu suuqa tago ayuu marka dambena guriga joogaya oo awalan wa waa taa marka hore suuquu tegaya marka labaadna guriguu joogaya yabqa fi lbayt kolka horuu guriga joogaya wayadhabu ila suuq dabeedna suuquu marka dambe tegaya jiimna waxa wey yadhabu ila suuq suuquu marka hore tegaya wayabqaa fi shaqa rugta uu degan yahay ayuu marka dambena joogayaa jawaabta saddexdaa jawaabood ta saxda a ah qaado waxaana aad leedahay shan derajo waayo waa shan su-aalood midiba xabad baa lagu siinaya رابعا istamac إلى alfiqra fiqra hadal isku tuducahoo xidhan isku xidhan baa jiro oo dhegaysanayso uma ajib ka jawaab su-aalaha ku soo aroro halkan iminka biwadci calaamati sax adigoo dhigaya calaamadda saxda ah meesha saxda ah aw bilaa ku jawaab adiga oo dhagaya calaamadda calaamata qalad baad saaraysaa meesha qaldan waxaana weeye maxmuudun ustaadun maxamuud wuxuu macallinka iyo jaamicadda markaad dhegaysato sax yahay saar hadduu khalad yahay khaladka saar yadhabu maxmuudun ila jaamica bisayaar maxamuud wuxuu ku tagaa jaamicadda baabuur saddex waxa way dahaba maxmuud maca waalidihi bilxaafila wuxuu maxamuud raacay waalid aabbihii ayuu baska la raacay haddii ay sax tahay markaad cajiradda dhegeystaad sax ka dhigi afar تبدأ الدiراaسة الsاaعة الsaaبعaةa صباaحا waxay bilaabmaysaa waxbarashadu saacadda toddobada aroornimo hadday sax tahay markaad cajirada dhegaysato ayaad saaraysaa شhan waxa تnتهي الdiraaسaةu baعda ظهر waxay dhammaataa waxbarashadu ay dhammaanaysaa duhurka dabadiisa oo la rawaxaya hadday sax tahay markaad cajirada dhegaystaad saaraysaa yadrusu maxmuud fii kuliyaةi الculuum wuxuu wax ku bartaa maxamuud kuliyadda ama kuliyadda syniska waa lix su-aalood lix darajaa le haddaad saxdo khaamisan istamicee wakhtar alkelimata saxiixa horta dhegeyso kelmadda saxda ah dabeedna dooro ful fuul dib diib saacatun saaca mundariin mundariin naadiratun naadira sawratun sawra suruurun suruur hamiimun xamiim kabiirun khabiir يقرأ يقرع همزة حمزة شبه شبح تامة طامة أحسنت أحسنت من نواصل من نواصات رقيب رغيب من نوع غير من نوع قاف مريض يا مريض erayada markaad cajirada dhegaysato labalabadaas akhriska ah si isu dhow bay akhrismayaan ta ku saxdaa u qaad mid walba waxaanay ahaayeen lix iyo toban eray ayaa halkaa ku qoran lix iyo toban lababa iskugu dhan mid yihiin weeyaan lix iyo toban su-aalood oo la buuxinayo lix iyo toban darajaad markaa leeda hadaad wada saxdo saadisan uktub alkelimata alatii tasmacuhaa iminka kelmadda aada maqasho un qor baa lagu yidhi wax kaloo kuu qorani ma jiro cajarada ka qor waxa weeye waa waaxid itnain talaata arbaca hamsa sita sabca tamaaniya tisca cashara toban eray oo aad casharada ka dhegaysanayso oo nambarkun lagu qoray baad kelmadahaasun qoraysaa <coughs> waxaana helaysaa cashara darajaad toban darajo haddaad si fiican u qorto markaad qortana waa laga wada eegaya wax kasta oo dee markaad saxdaa laguu saxaya almufradaad haddana ereeyo ayaan qaadanayna imtixaankii aan ku qaadanaynaa qaybtii mufradaadka awala akmil اljumala ataaliya waxaad buuxisaa jumladaha soo socda biwadci kalimati اlmudaadati kelmadda ka soo horjeeda ayaad dhigaysaa tan meesha ku taaltu ka soo horjeeda min cindika adiga xaggaaga adigu keen baa lagu leey kelmadda ka soo horjeeda albeytu qariibun wuu dhow yahay gurigu laakina almasjida masaajid baciiddu maad halkaa gelaysaa markaa ayaad dhegaysaa ood adugu keenaysaa ilan qariib waxaa ka soo horjeeda maxay baciid الطاaئرaة diyaaرadu sarيicaة way dheeraysaa والقطaaru tareenkuna waa la baneeyey markaa baطيiun baad odhanaysaa wuu gaabiyaa oo marka diyaaradda loo ego yani oo sarيicaة waxaa ka soo horjeeda baطيiu alkitaabu kitaabku rakhiisun wuu jaban yahay baa laguu qoray walxaasuubu kombyuutarkuna haalin baad markaa qoraysaa waa lacag badan alabu aabbuhu طawiilun wuu dheer yahay laakin alibna inanku qasiirun baad markaa qoraysaa wuu gaaban yahay aljibaalu murtaficatun way sarreeyaan buuruhu kor bay u sarreeyaan wاlbuyuutu munkhafida bay markaa noqonaysaa guryuhuna meel hoosey ku yaallaan athawbu nadiifun maradu waa nadiif thawb inta badan waxaa loo isticmaala halka markaynu joogno qamiiska dheer ayaa thawb ah laakin alqamiisa shaarka wey markaa laakin alqamiisa wasakhun wuu wasakhaysan yahay ama waa usugaysan yahay ma aha nadiif yani akhii sagiirun walaalkay wuu yar yahay wajadii waxaad markaa qoraysaa kabiir oo sakiirka did ku ah ama ka soo horjeeda waa toddoba su'aalood sabca darajaad toddoba darajo ayaad helaysa haddaad saxdo ثaaniya اkhtar almufradaat waxaad doorataa erayada min aلsanduuq sanduuqa halkaa ay ku jiraan baa sanduuq uu ka dhigay sanduuqa halkaa kelmadaha badan yaallaan sanduuqaa ka soo qaad wadacha waxaad dhigtaa erayadan fii makaanihaa meesha erey waliba ku leeyahay min aljadwali jadwalkan hoose iyo taybulkan hoose kelmad walba halka ku haboon geli halkaasana waxaa kuu qoran erayo badan erayadaasi halkay ku jiraan sanduuq weeyaan sanduuqaa ka soo guroo khaanadahan jadwalka kala geli mid waliba halka ku haboon tahay halka u horaysa ee kowda waxaa ku qoran naasun ashkaas baa qoran waa dad yacnihii wixii magac dada wixii dad sheegaya halkan geli baa lagu leeyahy xabaddii koobaad buu qoro wuxuu ku astiqaa buu ka soo qaaday halkaa way ku jirtaa astiqaa astiqaa baad markaa wixii ka hooseeya mid walba waxaa ka hooseeya afar khaanadood mid baa uu dhigay mid kasta mid buu dhigay afarta dhiban buuxi taana tusaaluu kaaga dhigayaa dabeedna markaad akhrido khaanadahan kala geli qaybta labaad waxa qoray mihanun baa ku qoran waa shaqooyin dadku shaqooyina hayaan bay ereyada qaar sheegayaan saydaliyun baa halkaa ku qoran oo tilmaan ku ah oo waxa way saydaliyun waa ninka dawooyinka ku takhasusay aqoontooda dabeedna wixii xirfad ah ee shaqaana halkan meel geli amaakin baa halka sare kugu qoran waa wixii meel iyo dhul sheegaya funduq baa halkaa ku qoran hoteel wixii erayadaa ka mida ah ee meel sheegayana halkan kusoo soo tax dacaamun baa halkaa ku qoran waa cunto samakunbu halkaa ku geliya waa kalluun wixii erayadaa halkaa ku qoran cunto ka hadlaya laynkan soo geli halkaa min acdaaءi اljismi imikana xubnaha jirka wixii ka hadlaya halka hoose wuxuu ku qoray asnaan ilko wixii halka sare ku jira ee xubnaha jirka ka warramaya halkan ku soo ururi markaa u fiirso shaksun ayaa halkaa ku qoran oo u horeeya shaksun markaa waad arkaysaa wuxuu gelayaa khaanadan ashkhaaska ama naas dadka sheegaysa saydaliyun baa ku xigta waabay qoranta waxaa ku jirtaa xagga shaqada masracatun baa inoogu xigtaa halka makaankay gelaysaa u fiirso waa dhul amaakin ay gelaysaa saladatun baa halkaa ku xigtaa halka waa saladka caadiga ah halka cuntaday gelaysaa markaa qalbun halkaas waa wadne min acdaa aljismi jidhka xubnihiisay gelaysaa halka khaanadaasay gelaysaa astiqaa way ku jirtaaba isagaa qorayoo waa xagga dadkay madaarba halkaa inuu qoran waa airbortkii waxaa gelaysaa amaakintay gelaysaa dayaarba halkaa qoran waa pilot waxay gelaysaa halka dadkan halka ashkhaas eh, waxaan jeeda agga mihanka xagga mihanka xagga shaqooyinkay gelaysaa waa shaqo uu qof bartay oo ku shaqeeyo hubsunba halkaa qoran rootidii xagga acaam khaanaddaa acaamkay gelaysaa udununba halkaa ku qoran waxaa gelaysaa min acdaa aljismi waa dhegtii xubnaha jirkay gelaysaa halkaa anfunba haddana ku qoran xubnaha shirkiga iyaduna gelaysaa milxun baa halkaa ku qoran halka cuntadaay funduq funduqba halkaa ku qoran isagaabu qoro waa makaankay gelaysaa mumarid waa qofka neerska barta kalkaaliyo caafimaada halka waxaa gelaysaa mihanka shaqooyinkay gelaysaa waa shaqo la barto atfaal waa caruur xagga waxay gelaysaa naas dad weeyaan magaa magacyada dadkay gelaysaa ukhtun waxay gelaysaa magacyadaa dadkay halkaa dadkay gelaysaa waa dad mucallimatun waxaa gelaysaa mihna waa xagga shaqada waa cilmiyadan la barto lagu shaqeeyo mucallima sharikatun iyaduna kaa taalla waxay gelaysaa iyaduna waxay geli kartaa xagga amaakinka oo shirkaddu had iyo goor meel bay ku taallaa oo shirkadda meeshay ku taallaa inta badan la isticmaalaa samakunna waaba inoo qorantao iyadu waa cuntada kuliyatun ba halkaa qoran kulliya marka waxaad gelaysaa min acdaa aljism jirka xubnihiisay ka mid tahay saydaliin hore u qorayo iyadu waxa weeyaan waa mihanka iyo shaqooyinka weeye ahluna waa naaska oo xagga dadkay gelaysaa maktabatun waa makaanka waa meel iyaduna ee kutubtu taallo aruzun baa qoran waa bariis waxay gelaysaa iyaduna xagga cuntada oo tacaamkay gelaysaa daalibun baa halkaa ku qoran mihankay gelaysaa waa shaqo qofku haya ardaynimadu waa shaqo uu qofku ku jiro dabeedna taasi halkaasay gelaysa dabeedna erayadu saasay kale noqonayaan labaatan derajo ayuu qofku helayaa markuu su-aalaha ee kala wada saxo oo mid walba halkiisa geliyo haaliثan da calaamata kalad calaamada qalad waxaa saartaa cala kelimati اlgariiba kelmadda kugu cusub ee aan hore u arag un calaamad qalaba saar markaas saxiifatun waa jariidadii kitaabun waa kitaab majallatun waa jirada wiig ama ka badan ku soo baxda taabicun waxa wey waa mid farshaxana waxaa halkana ku qoran asafa waa safa oo yani buurtii safa carafaat waa buurtii carafaat alfunduq waa hoteelka musdelifa waa buurtii musdelifa mawcid waxa weeyaan meel lagu ballamo zukaam waa duriga dureyga sudac waa madax xanuun alamun xanuun guud wuxuu doonaba ha noqdo xaasub waa combyuutarka masracatun waa beertii beledun waa magaalo waa wadan madiinatun waa magaalo astiqaa waa saaxibo buyuutun guryo mustashfayaat waa dhakhtaradii jaamicaat waa jaamicadihii qahwatun waa bunkii shaayun waa shaahi xaliibun caanihii cinabun iyo cinabka yowm waa maalin usbuuc waa wiig shahrun waa bilmarxalatun waa marxaladii iyo xilli marxaladu waxay noqdaan yani marxaladaha waxbarashada oo kale iyo xilliyada kala duwan oo kale xaafilatun waa baski sayaaratun waa baabuur yar saacatun waa saacadda qidaarun tareenka iyaguna waxa weeye waa siddeed ee su'aalood oo midkiiba ay ku jiraan dhowr eray oo ama saddex ama afar ay ku jiraan waxaa markaaad helaysaa tamaaniya darajaad siddeed darajaadkan aad ku qaadanaysa markaad wada saxdo annaxw watarkiib iminkana weeye waa naxwihii iyo tarkiibkii iyo naxw ataraakiib naxwihi iyo jumlooyinkii awalan akmil اljadwala jadwalka buuxi bisiiqati saxiixa siiqada iyo dhawaaqa saxda ah ee lilficli ficilkuu leeyahay kamaa fi اlamhila sida tusaalayaashan ku qoran halkaa waxaa qoran maadi baa ku qoran waa ficil maadi mudaaric waa ficil maadi wuu tegey mudaaricna waa ficil jooga ama soo socda amruna waa mid lagu farayo hasalaba halkaa ku qoran u horaysa mudaaricdu wuxuu noqonaya yaqsilu amarkeeduna iqsil buu noqonayaa halkan yaktubo mudaaricii buu qoray maadi wuxuu odhanaya kataba wuu qoray yaktub wuu qoraya uktub qorba markaa la odhanaya halkaa ismac baa ku qoran dhegayso halkaa maadigeed wuxuu noqonayaa samica samica wuu maqlay yasmacu wuu maqlayaa ismac maqal shaahadabaa halkan ku qoran mudaaric wuxuu noqonayaa maadigii baa qorane yushaahidu wuu daawanaya shaahid bay noqonaysa markaa daawo halkan yaqra'u baa ku qoran waxaa markaa la odhanaya qara'a baa maadigii noqonaya wuu akhriyey yaqra'u wuu akhriyay iqra' akhri ishrab baa halkaa ku qoran maadigeedu waa shariba uu cabay yashrabu waa mudaaricii ishrab cab yantadiru baa halkan ku qoran intadara ba noqonaya maadigu wuu sugay yantadir wuu sugaya intadir sug afar iyo toban derajo ayaad ku helaysaa markaad intaa buuxiso ayaad helaysaa markaad intaa buuxiso ثانيا أكمل الجمل التالية بوضع جمع الكلمات التي بين القوسين wuxuu leeyahay akmil اljumala jumlooyinka dhammaystir ataaliyata ee soo socda buuxi waxaad ku buuxisaa biwadci jamci اlkelimaat adigoo dhigaya erayada jamacooda allatii erayada bayna alqowsayn erayada labada dhinac qowska laga mariye dhexda ku jira jamacooda halka bannaan ku buuxi halkaa mufrad baa ku qoran oo jamac kuuma qorna mufradka halkaa lagu qoray jamiciisa meesha banaan ku buuxi buu ku leeyahy halkan waxaa ku qoran usallii waxaan tukanayaa khamsa bayna qowseynka waxaa ku jira salawaatin baa eh, salaatin baa ku jira salaatin jamiceeda halkaa ku buuxi oo waxaad tidhahdaa usallii khamsa salawaat mufradkii baa kuu qorane meesha banaan dhibicaha le mufradka halkaa ku qoran jamiciisa ku buuxo buu ku leeyahy hunaaka halkaa eh, talabaad waxa wey cindii waxa aniga agtayda yaalla halaaatu baa halkan ku qoran halaaatu thawbba halkaa ku qoran haddaba waxaad markaa tidhahdaa bu ku leey halaaatu ahwaabin waa waxaa agteeda yaal saddex khamiis waa arbacatu ba halkaa lagu qoray arbacatu qamiis ba halkaa lagu qora waa shaarkii shaadhkaa jamciisa gelo xataa waa arbacatu qumsaani iyo afar shaadh halkan waxaa ku qoran waxaa qoran eh, hunaaka khamsatuba halkaa qoran halka dambaysana waa bannaan tahay bayna qowseynka waxaa ku jira diflun baa ku jira diflun jamciisa meesha buuxan bannaanku buux buu ku leey markaa oo waxaa tidhahdaa khamsatu atfaal wa eh, fii ba halkaa ku qoran halka waxaa bayna qowseyn ku jira gurfa marka maxaad odhaysaa في الغرف baad ohanaysaa marka غurfadan qori mayse jamceedaad qoriyo waxaad odhanaysaa hunaaka halkan waxaa jooga khamسaةu aطفaali في الغuraf شhan caruuraa ku jira maqsinada ama qoralka ta ku jirta beena qowseynkee mufradkaa jamceeda meesha bannaan ku buux في الmadinati magaalada waxa ku yaala beena qowseynka maxaa ku jira jaamicatun haddaba jamceeda meesha gelo xataa في الmadinati jaamicaatu magaalada waxa ku yaala jaamicadu wa baa halkan ku qoran wa mustashfa halka banaan waxaad geenaysaa mustashfa waa hosbitaal waa dhakhtarka goobta dadka lagu daweeyo haddaba jamaceeda geli meesha oo waxaad tidhahdaa waa mustashfayaad iyo dhakhtaro waxay magaalooyinka caasimadihii leeyihiin oonay magaalo daabeedu lahayn jaamicada iyo dhakhtaro waxaa ku qoran halkan imanka الشharikatu baa qoran halkaa qariibatun xagga hore waxaa asharikaatu jamc haddaba jamceeda halka banaanku buux asharikaatu shirkaduhu qariibatun waxay u dhow yihiin halkan dambe maxaa ku qoran min baa qoran halka qawseynka maxaa ku jira assuuqi baa qoran kolkaa haddaba suuqaa jamceeda meesha bannaanku dhuuxu oo waxata asharikaatu qariibatun min alaswaaq shirkaduhu waxay u dhow yihiin suuqyada agtooday ku yaallan halkan waxa qoran iqra' asaxiifata baa halkaa ku qoran haddaba meeshan bannaan asaxiifata jamceeda geli waxaa tahay iqra' asuxuf jariidadaha jariidadaha akhri waxaa halkan ku qoran wa way bannaanta halka ku xigtaa alkitaab baa qoran bayna qowseyn buu ku jiraa kitaab dabeedna jamiciisa meeshan ku bixi oo waxaa tidhahdaa walkutuba iqra' asuxufa walkutuba akhri jariidadaha iyo kutubta fi sabaaxi aroorti aroortii akhri halkan waxaa ku qoran azuru waan soo booqanaya meel banaan baa ku xigta beena qawsayn yowm baa ku jira haddaba yowm jamciisa meeshan bannaan ku buux oo waxaad tidhaahdaa alcudla baana ka sii dambaysa azuuru waxaan soo booqanayaa ayaama alcudla ee kata ayaama alcudlati maalmaha fasaxa meel bannaan ba haddana kusii xigta matxaf baa kolkaa ku qoran waa meesha hidaha iyo dhaqanka lagu kaydiyo marka waxaad tidhaahdaa azuur waxaan soo booqanayaa ayaama alcudlati maalmaha fasaxa mataaxifa markaa meelaha jamcu matxaf mataaxifa kaiira waxaan soo mari doonaa meelaha hidaha dhaqanka oo badan ayaan soo mari doonaa soo daawan doonaa soo arki doonaa sidaa dabeedna ugu buux dabeedna waxaad helaysaa sabca darajaad toddoba derajo ثaaliثا imla alfaraaq meesha bannaan ku buuxi bilkelimati saxiixa kelmadda ku saxda ah ku buuxi maxaa qoran yaa muxammadu muxammadow haadihi اlfaakihata khudraddan dhexduna waa bannaan maxaa daba yaalla hasala wuu maydhay iqsil maydh yaqsil wuu maydhaya markaa maxad ohanaysa yaa muxammadu iqsil haadihi اlfaakihata kol haddii munaadaba jiro waa mukhaadab dabeedna waxaad soo qaadanaysaa amarka iqsil maydh haadihi اlfaakiha khudraddan maydh halkan waxaa ku qoran yaa zaynabu zaynabey fii ayi jaamicatin jaamacadeebaad halkaasaa markaa ku qoran maxaa saddex erey baa ku jira tadrusiina tadrusu yadrusu wal waxaad qaadanaysaa tadrusiin jaamacaddaad wax ka dhigataa tee weeyaan kelmaddaasaa ku saxa waxaa halkan ku qoran aljaamicatu can اlbeyt dhexduna way bannaan tahay maxaa markaa qoran baciidun bacda baciidatun tee baad qaadanaysaa baciidatun baad qaadanaysaa aljaamicatu jaamicaddu baciidatun way ka fog tahay maxay can ilbeyti guriga saddexdaa erey taasaa saxee taa saxdaa ku buux halkan waxaa qoran lii sitatu lii anugu waxaan leeyahay sitatu lix waxaa laba mufrad oo midna nakire yahay midna macrifo yahay iyo jamc baa qoran dabeedna maxaad samaynaysaa jamcaad qaadanaysaa li sitatu atfaal waxaan leeyahay lix caruura halkan waxaa qoran haadaa hawbun kani waa qamiis waa qamiiska dheer carabiyatun carabiyun alcarabiyu saddexda are baa daba qoran ka saxda awqaad ah waa carabiyun kaa nakirada ah ayaa la qaadanayaa mawsuufkiisala waa nakire haadaa hawbun kani waa qamiis carabiyun qamiis carbeed ah ka carabtu xidhantay yani eh, halkan waxaa ku qoran qaybta lixaad laa maya saalixatu waa gabadh magaceed saalixi halkan daba maxaa ku qoran kashmiirun kashmiiriyun kashmiiriyatun laa maya oo ma aha waxaa kale eh saalixatu kashmiiriyatun baa waa gabadh dhalatay dalka kashmiir la ydhaah kashmiirun waa dalka magaciisii kashmiiriyuna waa nin reer kashmiir ah kashmiiriyatuna waa gabadh kashmiir ah. kashmiir u dhalatay marka laa maya saalixatu kashmiiriyatu waa gabadh reer kashmiir ah. ayaad ku buuxinaysaa waxaad helaysaa haddaad saxdo lixdaa su-aalood sita darajaat lix darajo raabican da calaamata sax calaamadda saxda saar cala aljumal اsaxiixa jumlooyinka saxda ah wa calaamata halad calaamadda kalad waxaad saartaa cala aljumal اlkhata'i jumladaha khaladka ana ta khaladka a waxaa weeye kow waa su-aasha koobaad waana alif darastu arbaca xisatin arbaca xisatan waxaan soo dhigtay afar xiisadood bacdur waxa weeye darastu arbaca xisasin afar xiisadood baan dhigtay taa dambaa saxa darastu arbaca xisasin afar xiisood baan dhigtay yacni maanta aanu soo dhigan oo kale arbaca xisatin sax maaha arbaca xisasi ila arbaca waa afar xisatina waa mid isma qaabilayaan arbaca xisasi afar xisadood qaybta leed waxa weeye alifkeedu kam kitaaban qara'ta imise kitaab baad akhriday daaduna waxa wey kamil kamil kitaaba qara'ta imise kitaab baad akhriday waa kamid tamyiizkeedii waa nakiro markaa kam kitaaban baa saxa qara'ta imise laakiin kam alkitaaba waa qalad waxa weeye qaybta saddexaad su-aasha saddexaad alifkeedu yacnii mawcidii asaacata asaabicata ballankaygu waxa weeye saacadda toddobada ayaa ballantaydu ayd bad waxa weye mawcidii asaacata sabca asaacata sabca saacadda toddobada labaduba waa toddobadii ta horaa saxa asaacatu asaacata asaabicata ballankaygu waa saacada toddobada laakiin ma aha sax mawcidi asaacata asaacata sabca ta afraad waxaa weeye alif wuxuu leeyahay fi lislaami ciidan islaamka waxaa ku jirta ciidan ciid buu leeyahy diinta islaamku waxay inooga dhigtay sharci maalin ciida baadun waxa weeye fi lislaam ciidaan islaamku laba ciidood buu leeyahy taa labada abaa saxa iyaduna waa arbaca darajaad haddaad afartaa su-aalood saxdana waa afartaa darajo alqiraa'a haddana iminka akhris baynu gelaynaa akhrisku waxa wey yaskunu cumaru fii qaryatin sagiiratin cumar wuxuu degayay meel daabeedo hoo yar haadi'atin oo xasiloon oon sanqadh iyo sax waxaan badan lahayn oon buuq badan lahayn maca usrati isaga qoyskiisa iyo wawaalidatii hooyadii ayaa halkaa wada degan yacmalu cumaru fii masracatihi cumar wuxuu ka shaqeeyaa beertiisa yastayqidu wuxuu toosaa cumar fi sabaaxi aroortii qabla aadaani alfajri intaan aadaanka subaxda lagu dhawaaqin aan la aadaaminba wayusallii alfajra salaadda subaxna wuu tukadaa fii masjidi alqaryati masaajidka wuxuu ku tukadaa daabiyaddaasi ay leedahay yashrabu ashaaya shaahu cabbaa shaahi wuxuu ka shaaheeya aroortii fil beyti guriga intaanu ka tegin guriguu shaaha ka cabbaa wayadhabu ila almasraca beerta ayuu tagaa qabla shuruuqi shams intaan cadceedu soo bixinna ee libdhadu soo boodin wuxuu joogaa beerta wayarjicu ila albeyti wuxuu ku soo noqdaa guriga qabla alguruub intaana cadceedu dhicin ayuu yimaadaa yasracu wuxuu beeraa cumaru cumar aamaaima tamaandhada wuu beeraa walkhiyaara geedka laydhana wuu beeraa waa khudradda walbasala basashana wuu beeraa intaas waa wada khudrawaad walfawaakiha khudradda kale laydhaha fawaakiha ee sida cambaha iyo liinta macaaniyo ee muuska iyo wixii aan dheri lagu ridin kuwaana wuu beeraa walahu ibnatun waaxidatun cumar wuxuu dhalay inan qura ismuhaa saara magaceeda saaraa la yidhaah tusaaciddu waxay caawisaa waalidat waalidathaa hooyadeed ayay filbeyti guriga ka caawisa kala shaqaysaa walahu alaaatu awlaadin saddex inana wuu dhalay saddex inana wuu dhalay muxamedun mid waa muxamed wa huwa muxamed yusaacidu waalidahu aabbihii buu caawiyaa kala shaqeeyaa cumara aabbihii cumar ayuu filmasracati beerta kala shaqeeyaa wa caliyun midna waa cali waa inanka labaad yadrusu fi ljaamica jaamicaddu wax ka dhigtaa wayaskunu waxaanu degan yahay caligaasi maca cammihi adeerkii buu la joogaa aabbihii lama joogo yuusuf adeerkii yuusuf baa la yidhaah filmadiinati magaalada weyn buu degan yahay aabbihiina waa cumaroo daabiyadduu degan yahay wa mascuud ninna raggaa o dhale midna mascuud baa la yidhaah yadrusu wuxuu waxbuu bartaa fi lmarxalati wuxuu ku jiraa heerka waxbarasho almutawasitati dhexe dugsiga dhexuu ku jiraa fii madrasati alqarya buu isagu wax ka dhigtaa taabiyaddan aabbihii degan yahay madrasadda iyo iskuulka ku yaalla ayuu wax ka dhigtaa isagu yadhabu fi sabaaxi aroortii wuu tagaa maca sadiiqihi saaxiibkii bay israacaan waxay ku tagaan bilxaafilati bas ayay madrasada ku tagaan wayarjicu wuu soo noqdaa asaacata athaaniyata saacadda labada duhornimo waa bacda duhr labada ayuu soo noqdaa bisayaara baabuur yar baa lagu soo qaadaa yaskunu wuxuu degan yahay yuusufu yuusuf akhuu cumar odayga yuusuf ee cumarka dadkan dhale ee walaalha yihiin fi magaalada weyn buu yaallaa fii shaqatin rug yar buu yaallaa shaqadu waa dhowr qol oo maalan guryahan inta badan cimaaradaha ah inta isku go'an ee maaratay saddex qol afar qol intaasoo kale weeye oo sakiiratin yar qol wuxuu degan yahay rug yar oo ka mida maalan cimaarad weyn oo fiiha arbacu gurafin afar qol baa ku yaala shaqadaa yar wayacmalu ugu shaqeeyaa abiiban isagoo dhakhtara waa nin dhakhtara yuusuf fii mustashfa almadiina dhakhtarka magaalada weyn buu ka shaqeeyaa ninkaa la yidhaahdo yuusuf almadiinatu kabiiratu magaaladuna waa magaalo weyn wa fiiha aswaaqun suuqyo badan bay leedahay wa sharikaatun shirkado badanna way leedahay wa jaamicaatun jaamicaday leedahay walaakin hase ahaatee fiiha magaalada dhexdeeda waxaa ku sugan dawda sawaxan badan sanqar badan guuxa warshadaha mashiinada baabuurta dadka yacnii sawaxankeedaa badan wa talawuhun wasakowna way leeda oo yacnii xagga qiiqa faraha badan iyo qoqoyaanka badan iyo qashinka badan ila waa meel dad badan isugu yimide wisakow badan baa yaalla magaalada oo nadaafadeeda waa laga wanaagsan yahy si kastaba ha looga shaqeeye kolley wisakow bay leedahay wasdixaamu cidhiidhi iyo dad fara badan iyo gaadiid badan iyo cidhiidhi badan bay magaaladu leedahay yacmalu yuusuf yuusuf wuxuu shaqeeyaa arbaca saacaatin afar saacadood buu shaqeeyaa filyowmi maalintii cashra cashra saacaad toban saacadood buu shaqeeyaa filyowmi maalintii yuqaadiru wuxuu ka tagaa albayta guriga asaacata asaadisa saacadda lixda sabaaxan aroornimo lixda aroornimuu ka baxaa qabla wajbati aliftaar isaga oon cuntada quraacda ka sii quraacan guriga ayuu ka baxaa yuusufu yuusufkaas lahu ibnataan isagu laba hablood buu leeyahay wabnaani laba inanna wuu leeyahay ibnatuhu faatimatu inantiisa faatimo laydhaa satakuunu waxa ay noqon doontaay higsanaysaa mudarisatan macalimad bay noqon doontaa wabnatuhu zaynabu inanta zaynabna satakuun waxay noqonaysaa mumaridatan neeras kalkaaliyo caafimaada bay barataa oo ay ku socotaa inay noqoto ibnuhu xaaris inan kala ihahda xaaris ee u dhalay dayaarun waa baylot duuliyo diyaaradeed weeye iyo camal wuxuu ka shaqeeyaa fi lkhutuudi asacuudiya duulnimaadyada diyaaradaha sacuudiga ayuu ka yahay wado diyaaradeed wayaskunu wuxuu degan yahay fii beytin guri buu degay fii beyti jaddi guriga awowgii buu ku jiraa awowgii guri u lahaa oo calaa shaati ilbaxri badda xeeligeeda ku yaalla ayuu degan yahay amaa jamiil inanka jamiila u dhalay oo ibnu yuusuf alkabiir ah odaygaa yuusuf la yidhahda inankiisa weyn weeye wuxuu degan yahay ninka la yidhaahdaa inankaasi fa yacmalu ustaadan wuu shaqeeyaa isagu waana macallinimuu ku shaqeeyaa filjaamicati waa weliba macallin jaamacadeed weeyaan lagtarar weeyaan ninkaas wayaskunu wuxuu deggan yahay fii beytin guri buu deggan yahay kabiirin weyn oo qariibin min aljaamica jaamicadda u dhow wa huwa mutasawijun ninkaas waa nin xaasleh walahu isagu wuxuu leeyahay alaaatu awlaadin saddex inan buu dhalay yadhabu wuxuu tagaa yuusufu yuusuf iyo usratuhu qoyskiisu oo odayga weyn liyazuura inuu soo boqdo ayuu mararka qaar u tagaa cumara cumar oo walaalkii ah iyo usratahu walaalkii xaaskiisa ayay soo boqdaanoo daabadayaal oo beer leh yowma alkhamiis maalinta khamiista tudcaa dhan baad dhegaysatay su'aalaha haddaba lagaa weydiinayaa su'aalaha ka jawaaba markaa lagu leeyay awalan ikhtar aljawaaba saxiixa waxaad doorataa jawaabta saxda ah xulo biwadci calaamati sax amaama adigoo calaamadda saxda ah hordhigaya jawaabta saxda ah cumaru lahu ibnatun waaxidatun cumar inan quruu leeyahay hiya inantaasi waa alif faatima la yidhaahdaa ba zaynab baa la yidhahdaa jim saaraa la yidhahdaa saaradaasaa saxa inantaa saaraa la yidhahda caliyun wa mascuud labadaa cali ninka la yidhaha iyo wa mascuud ninka la yidhaahdaa cali waa tabiibaan laba dhakhtar weeye mee daalibaani waa laba arday muhandisaan waa laba injineer keebaa saxa waa daalibaan laba arday bay lahaayeen labadaa waayahay oo calina adeerkii buu la deganaa magaalada weyn oo wuxuu jaamacaddu ku jiraa mascuudna wuxuu ku jiraa marxala mutawasito aabbihii ula degaya qaryada saasay kala ahaayeen yatanaawalu yuusuf yuusuf wuxuu qaataa aliftaar cuntada wuxuu ku cunaa waa odayga dhakhtarka ah filmustashfaa dhakhtarkuu ku cunaa markuu tago albeyt guriguu ku cunaa aljaamica buu ku cunaa filmustashfaa baa la odhanaya qabla iftaar wajfat iftaar buu guriga ka baxaa baa lagu yuri dabeedna dhakhtarku ku quraacdaa weeyaan waxa halkan ku qoran yuusufu lahu yuusuf wuxuu leeyahay oo dhalay waa ninka dhaktarka ah waladaani wabnatun waaxida wuxuu dhalay laba inan iyo inan keliya gabadh keliya ibnataani waa walad mee wuxuu leeyahy laba hablood iyo inan wuxuu leeyahy ibnaan wabnataan laba inan iyo laba hablood taa u dambaysaa saxa wuxuu leeyahay laba inan iyo laba hablood cumaru cumar huwa isagu waxa weeye xaari wajamiil labadaas halkaa ku qoray xaari wajamiil camu xaari wajamiil cumar ninka la yidhaa xaaris iyo jamiil waa u adeer waalidu xaaris waa jamiil aabbuu u yahay jaddu awow buu yahay saddexdaa keebaa saxa adeer buu yahay oo xaaris iyo ninka la yidhaa jamiil yuusuf baa dhal ninka dhakhtarkaa baa dhalay saynu soo qaadannay man yaskunu fii beyti jaddihi yaa deggan guriga awowgii mascuud baa deggen jamiilun baa deggen xaaris baa deggen ninkaa xaaris baa deggen waa ninka dayaarkee bayloodka ah badda agteeda yaala guriga awogiisa degan wey man lahu alaaatu awlaad saddex inan yaa dhalay cumar baa dhalay wa jamiil labadaa nin baa dhalay cumar iyo wa baa dhalay jamiil iyo wa yuusuf baa dhalay saddex inan waxaa dhalay cumar iyo wa jamiil labadaasaa saxa waana isu adeer cumar waa ninka qaryada degan saddex inan iyo inan buu leeyahy jamiillo waa ninka macallinka ah ee jaamacadda wax ka dhiga saddex inan unbuu isagu leeyahy labadaasaa saddex inan leh waxaa tasdeed waxa taqaatala usratu taqaabala waxaa isugu yimaadaan usratu cumar wa usratu yuusuf filmadiinati bay isugu yimaadaan ama waxay isugu yimaadaan alqarya daabiyadda almasracata beerta dee waxay isugu yimaadaan waxaa la odhanayaa markaa waxay isugu yimaadaan qaryadda oo qaryaddii wada yuu degan yahay dee cumar way soo booqdaan sagaalaad waxa weeye kabimnatan licumar wa yuusuf imise ay leeyihiin cumar iyo yuusuf oo walaalo imise hablood bay marka la isku daro alaaun saddex bay leeyihiin arbacun afar bay leeyihiin khamsun shan bay leeyihiin saddexdaynu qaadanaynaa waayo yuusuf laba hablood iyo laba inan buu lahaa cumarna wuxuu lahaa saddex inan iyo inan oo saaro laydhaah dabeedna saddex hablood bay isku noqonaya hablahood waxaa markaa intaa inoo raaca man yaskunu maca camihi fi yaa la degan adeerkii magaalada weyn jamiil baa la degan caliyun baa la degan mascuud baa la degan ninka la degani waa cali ee jaamacadda dhigtay adeerkii gurigiisa ku nool waa cali toban darje aad ku helaysaa aaniyan da calaamaa calaamadda saxda dhig oo calaamata kalad dhig wasax alkhata khata ana sax yaskunu cumar fii qaryatin jamiila cumar wuxuu degan yahay qaryad qurux badan taasi waa saxoo qaryad buu degan yahay ladaa cumar masracatun cumar beer buu leeyahay iyana waa sax tusaacidu zaynab waalidatahaa fi lbeyt ayay ku caawisaa taasi sax maaha oo iyadu waxay barataa waxay ku jirtaa neelasay wax ku barataa iyadu neelasay baranaysaa saynu soo marnay muxamedun wa mascuudun daalibaan muxamed iyo mascuud waa laba arday iyaduna waa qalad muxamed aabbihii beerta kala shaqeeya mascuud baa arday ahaa xaaris dayaar xaaris waa baylood duulimaadku ka shaqeeya diyaaradaha yaskunu calaa shaati albaxri badda xeeligeedu yaallaa kaasina waa sax yuusuf yatanaawal wajbat aliftaar wuxuu ku cunaa yuusuf quraacda fii shaqatihi shaquu deganaa taasina waa qaladoo dhakhtarkuu ku cunayey yadhabu cumaru ila almasraca beertuu tagaa cumar maca shuruuqi shams markay caddu soo baxayso taasina waa qalad qabla shuruuci shamsi bay ahayd intaan shuruuqi shams intaan caddu aanay soo bixin yacmalu jamiilun ustaadan wuxuu ka shaqeeyaa jamiil waa macalin wayacmalu waalidhu abiiban aabbihiisuna waa dhakhtar labadaasina waa sa taasina waa sax fi lmadiinati dawda magaaladu waxay leedahay sawaxan iyo sanqadh watalawuhun iyo wasikow xagga nadaafadda ah ayay leedahay wajaamicaatuna way leedahay taasina waa sax yaskunu jamiilun jamiil wuxuu degan yahay fii shaqatin kabiira qariibatin min aljaamica wuxuu degan yahay rug weyn oo jaamicadda u dhow taasina waa qalad oo wuxuu deganaa shaqatin sagiira hug yar buu afar qol abuu ah deganaa toban daraja halka aad ku helaysaa halkaasi ayaa uh, uu noqonayaa اktub jumlatayni can kuli shaksin mustaciina bijadwal adiga oo jadwalka kaashanaya qof walba laba jumlo ka qor alism magaci waa kan muxamed almihna shaqadiisa almuwaasalaad isgaadhsiinta ade gaadiidku isticmaalo yadhabu saaca saacaddu tago yasilu saaca saacadda uu baxo waa yadhab iyo saacadda uu shaqada meesha ku socdo gaadho محمد المهندس حضرتها محمد المهندس وانجينير wuxuu ku tagaa baabuur buu ku tagaa saacadda wuxuu tagaa toddobada toddobadu iyo barhkuu baxaa sideeduu tagaa caliyu muwadar cali waa shaqaale dawladeed wuxuu ku tagaa qadaar oo tareenka ah buu ku tagaa saacadda sideeduu baxaa sideediyo barhkana wuu gaadhaa faatimatu mumaridatun waa kalkaaliso caafimaad xaafila waxay ku tagtaa maalan eh, bas bay ku tagtaa bilxaafila yacni waxaanay tagtaa shanta ayay baxdaa oo toddobaday gaadhaa ibraahim mudaris waa macallin bidaayara buu ku tagaa dabeedna wuxuu baxaa toddobada wuxuu tagaa toddoba barhka zaynab tabiibatu waa waa dhakhtarad waxay ku baxdaa bisafina marka bay raacdaa ayay raacdaa shantii barkay baxdaa lixdii barkana way tagtaa ثاني أكمل الفقرة عن الجو في بلدك dhammaystir jawiga yacnihii ama hawada iyo cimilada taa hore hortoo toban darajo wey markaad saxdo aljawu fii beledii aniga waxa weeye hawada iyo cimilada dalkaygu fi shitaa waktiga ee muxuu ahaa jiilaalka waxaan markaa inagu baaridun fi shitaa waa qabow waktiga jiilaalka aljaw wa takuunu darajatu xaraara fi shitaa waa qabow wa takuunu darajatu xaraaratu waxay noqotaa taqriiban yacni ilaa intaasay gaadhaa intaasoo digri baad odhanaysaa wa fi rabiic gugiina iyo intaasay gaadhaa wa yakuunu jawu fi sayf wuxuu noqdaa xagaagii intaasee darajo u gaaro takunu darajatu taqriiban intaasay noqotaa wa faslu yacnii e, khariif oo kale yakuun isna intaasuu noqdaa laakiin axyaanan erayadaa buuxbuuxi oo ka saabsan xagga cimilada ama qabowga iyo kulaylka iyo maaragtay kolba jawgi siduu yahay e, xilliyada jiilaalka guga dayrta kala duwan waa arbacacashara e, darajaad toban darajo weeye marka laysu wadageeyey imtixaankaasi wuxuu isku noqday halkana waxa way undur ila suura sawirka eeg uma aktub waxaad qortaa arbaca jumalin canhaa sawirka halkan ku qoran intaad wada eegto waxyaabahaa sawiran afar jumladood ka qor iyaguna waa sideed darajo laba labaa lagugu siinaya dabeedna almajmuuc isugeyntii waxay noqotay miatun wa situuna daraja imtixaankaa nihaayigii wuxuu noqday boqol iyo muxuu ahaa lixdan darajo halkaaseanu ku dhammaynay kitaabkaa isaga ah kitaabkan waxaa loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan macallimiinta dhiga ee muxuu ahaa madrasadaha iskuullada jaamacadaha oo maktabadda codsatay ma ahayn mid aynu ugu tala masaajidku inuu ka faa'iidaysto macnihiisu mu ahayn waa mid loo duubayey dadkaasi macallimiinta ahi inay ka faa'iidaystaan oo kitaabkanoo inta badan ku jira manhajka inta badan luqal carabiya buu ku jiraa dabeedna imtixaanaadkiisa iyo ka shaqayntiisa ayay u baahdeen in wax laga ilaha si deg degana waynu u waday oo carab fududa sababtu waxa weeye haddaan deg deg loo wadin kitaabku weyn oo waa kaa intaa leeg sadde laba kaloo intaa leegna wuu leeyahy dabeedna cajaladaha badanaya lama qaadan kara hadhow isagu dhaksaha badan ee mumkinahe suurtagala baynu u wadnay wixii qaladaadahee dhex gale ee khaduul iyo waxaasina waa waxay ka sixi doonaan kuwa dhiganaya insha allahu bismillahi kariim waxa weeye albaabka un baynu furayn kitaabkan hore looma duubin dabeedna waxaynu nidhi ha la duubo si ay uga faa'iidaystaan dadka majaalka tacliinta ku jira hadhow iyagu ha sii wadaan wixii ay ku kaabayaan iyo waxay ka beddelayaan iyo waxay ku darayaan asalkeedaba nin kasta oo hadla waxaa la yidhahdaa nin hoo yadhasha halma seegi waayo qaladaadkan oo hadhow waa laga saxa laakiin waxaa la furaa marka hore albaabku kitaabku muu duubnayn saasaynu ugu talagalay insha allah kuwa damban hadday inoo suurto gasho waynu duubi doonaa wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq